والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول haddii bal qolooyinkiina dee matiyada qaarkood halkaan xadaanii aqriyayay ay tanii keliya taalo macnuhu waa intan xadaanii oo la ikhtisaariyey qoraalka uun weeye marka la aqriayo xadahani unbaa la aqriayaa si kale intaa labada xaraf ee hadhay lama aqriayo kollay wax horana waan soo aragnay horan usoo sheegnay bal casharka yar dheero kolley asaaniidda aaduma si yar eegayo <clears throat> xadiiskuna marka la eego ninkan cali bnu xuseyn ibni waaqib la yidhaaho oo marka la eego rijaashii saxiixa aan ahayn laakiin rijaashii xasanka ah taas baa adigu kolay sanadka iyo mutaabacad iyo shawaahid uu leeyahay ayaa dee aimada ciddii saxiix yeeshayna ay kuba saxiix yeeshay qolooyin kalena agtooda oo xasan kuma noqonin wuxuu ihi balburayda ayaa yidhi jaa salmaanu alfarisiyu waxa yimid salmaankii reer faris ilaa rasuuli illaahi sal allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi buu yimi waa saxaabigii jaliilka ahaa xadiidkan uu kuba yimi salmaanu saabiqu lfursi reerka ama qolada badnayd ee reer furus la odhan jiray ninkii islaamnimada ugu horeeya usoo degdega saabiqooda ahaa salmaanba weeye salmaanu lkhayrna waa la odhanayay bal markaa salmaan ulfarisi ayaa yimi kollay arrin mucjizaadkii rasuulka kaba mida ay noo soo socota qisadii soo kooban qiso dheer buu leeyahay xagga islaamkiisa iyo bilaada carabsi uu kuba soo gaadhay oo aimadu dee ay xadiidkan in ka mid ahaba ahaatee ay kutubtooda soo saareen oo hadday tahay kutubtan siirada ibnu isxaaq iyo ibnu hishaam iyo hadday tahay kutubta xadiidku kaba mid yahay musnadka imaam axmed oo musnadka salmaan markaas axaadiid intani kaba midta aada u dheer kuba soo arooriya hadday tahay kutubtan taraajimta sida sir aclam nubala iyo salmaan oo tarjamadiisa intuu dheereeyo riwaayaadka xadiidkani leeyahay mid gaaban iyo mid dheerba uu soo arooriyo iyo kutub kaloo kala duwanba horta waa qisadiisa way dhigtaan haddaan soo khulaaseeyo dee isagu wuxuu ah nin reer faris ah aabihiina meeshii uu ku dhashay waxaabaa la yidhi ninkii mala meesha qaryadooda mas-uulka kaba ahaa ee u mudnaababuu ahaa iyaga agtooda majuusnimadana aada ugu adadagoo dee dabka isaguna waxa weeyaan dadkaa dabka caabudaya dabka hadiyo goor ku dadaalaya inu shidmoonu u baktiin inankiisanu aada u jeclaana malaa dabadaba waa u diido aqaladuu ku hayn jiray waqti awqaada ka a ah ayaa waxaa soo markaas dee qisadiisa kuba timi ayuu dayaco ama meel dee dhulkii beerahoodiiyo wixii ay lahaayeen uu maalintaa kaba shuqloomay ayuu u diray uyihi haigama raagin adigaa wax kastaba igalaba weynbe haiga raagin salmaan baa wuxuu maray uu niman nasaare ahaayoo kaniisadoodii ku cibaadaysanaya uu ku baydhayo dee isaguna dabkuu shidayey oo naartoodan buu dabka u shidayey arrintii u arkay baa isagii cajabgelisuu arkay tooday kuma jireen inay tani ka fiican tahay mar dambe intuu ka raagay buu soo hoyday oo aabbihiina markuu tii kuba ogaado uhi diintoodaasi khayr male iyo tii ugaba warramay ayuu xataa kuba xidhay xadhi kuba xidhay adigu qoladii bay calaaqo yeesheen oo bal markaa iyagiina uu kaba doolabo diintoodana ay haystaan meesha asalkoodu yahay oo dee bilaadan sham bay u tilmaameen markay cidi ka timaada ii sheega buu yidhi adigu way usoo sheegano adigu siibuu kusoo raacu reerkoodii kaga soo baxay bilaada shaamiye intii uu joogayna niman ruhbaan ahaa oo rahobaantii nasaaro kaba mid ahaa oo qaybo ka mida ah. diintoodii aanay bedelinoo dadkii aad uguba dheganaa aadna u haystay kaba mid ahaa ayuu la soo joogay isagoo dhowr nin oo kolba dee marka mid dhinto uu yidha ayaad iigu dardaarmaysaa mid kale ayuu u tilmaami jiray ilaa kii ugu dambeeye yidhi cid anigu xaaladan aan kuba sugnaa imika ku sugan oo dadka xataa rubaantiya ma garanayo laakiin nebi baa waqtigiisu dhowaaday <coughs> bilaada carabna waa ka soo baxaya madiine ayuu tilmaanteedii sheegay ee dee waxay bal xaggaas adigu u kac markuu yidhi ii sheeg tilmaantiisana arrinta inoo soo socoto uu sheeguu yidhi sadaqada ma cuno laakiin hadiyada waa cunaa halkaa labadiisa garab dhexdooduna khaatamu nubuwa kaga taala siibuu qole carbeed ku soo raacay isagoo wax yaruu urursadayna wada isagoo wixii sii doonay inuu wada siiyo laakiin ay gaadhsiiyaanuun markay soo gaadheen meel waadilquro la odhanayo madiina waqooyigeeda ah iyubay nimankii uu soo raacay reer bani kelmina ahaa ayaa ninkiiba addoon ka dhigtay halkiibay ku iibiyeen saxiixa bukhaari waxaa kuba sugan intii aanu islaamin inuu yidhi dhowr iyo toban sayid <laughs> ama gacmahooda baro ujeedadu si kolba mid kale mid kale uga iibinaya dhowr iyo toban bay gaadheen intii de uu bilaadaa soo gaadhay uun dee markaas bal gacmihii isu dhaafdhaafay ugu dambayn isagoo madiine joogo oo dee sifadiina arkay baa sifadii dee magaalo meeshii u tilmaamay dhul timir lahoo bayna xaratayn ayaa waxa weeye rasuulka ilaahay eh, ilaahay subxaana wa tacaala u idmay hijradii uu madiino yimi rasuulkuna salawaat wasalaamu caleyh mar halkaasoo gaadhay buu waqtigaas niman yahuudeed buu ugu dambeeyo gacantooda ku sugnaay qoladii waadulqora ay ka soo iibsaday kuwibaa deeto markii iyagoo iswarsanayo arrintii ugaba waramay buu ogaaday markaasaa waxaa dhacday inuu xoogaa intuu soo ururiyey ula yimi rasuulkii ilaahay si qisadan inoo soo socota bal qisadu qayb dambana way yeelan doontaa ee laakiin waxaan arki doonaa bal waa khulaasadii taas taasi waa mid arrin baana jirta <clears throat> kolay dee ninkii kutubta indilaac badan u leh uu arko oo kutubtana kusoo noqnoqota ama ha noqoto kitaabkan shamaailaynu hayna sharaxyadiisa haba noqoto ama kutubtaa taraajimtiiyo waxyaalo dabaqaadka iyo haba noqoto oo kutub kala duwan baana dikrigiisu kuba yimaadaaye arrinkaasi waxa weeye inay wax dee aada u qariiba soo naqliyaan oy kaba dhigaan inuu horta laba boqol iyo konton sanadood inuu jiray la isku waafaqsan yahay waa siday barhkood kaba cabiraan oo laba boqol iyo konton sannadood saddex boqol iyo kontonna la leeyahay oy leeyihiinba wasiya ciise ayuu soo gaadhay arrintaasa kutubta kutubteeniina way kuba sugantahay bal cibaaradan ah itifaaq ahaan bay usoo naqliyaan laba boqol iyo kontonka ee iyagoona sidaasaa la soo yidhi imaam nawowi baa kaba mida ah cidda soo naqlisa kitaabkiisa tahdiib ulasmaa shuraaxda shamaa'ilkuna way soo naqliyaan kutubta kale taraajimtana way ku soo naqliyaan oo bal arrin dhacday walow dee sanadkeedu ninka ay ka soo naqlinayaan dabadeed saasaa la yidhi u mooye sanad xidhiidhsan aanu jirin dahabi kitaabkiisa weyne taariikhda islaamka taariikhul islaam baa la yidhaha waa kitaab weyn oo dee kutubtiisaba ugu weyn ah abacaadii nin adigu cabdisalaam tadmuri la yidhaah dabca uu madbaceeye labayo konton mujalad buu ku madbaceeyey ano dee mujaladkasaa faharis badan ay laba socoto dee kolay taas oo dee kolba in baa la iibinayay oo kitaabku adigu dhowaan baa dabca ee soo baxday bashaar cawaad uu taxqiijiyey mujaladidiina dee bal matalan koley fahrasadna labada dambe ay noqonayaan toddobiyo toban mujalladoo buurbuuranoo barhkood dee ku safxa ay mujalladkiiba ka badan yahay lagu madbaceeyo dee koley markaa ninkan muxaqiqa ah ee taxqiijiyeyna waa marka la eego dadka waqtigeenan ama dadka jooga ninkan odhan karno dahabi waa ninkii ugu aqoon badnaa xagga kutubtiisiyo dee risaaladiisii doctora ah, doctoraaga ayaaba ku qaatay dahabi uun oo dee waxa weyaan kitaabka sama madbuucba marko taraajimta dahabi kutubta ugu hor heer sarreeyaba ah dee in badan ragga dahabi wax kaba qorayu laabmaan dahabi iyo wa manhajuhu fii kitaabihi taarikh lislam isaga kitaabkii dib u madbuceeyo markaa waa dabco taqaali haba ahaato ha buurnaato ee laakiin dabcada cabdisalaam iyo saqadaad badanna way leedahay waanay fara badan tahay waxyaalo badanoo uu ka tegayna way jiraane bal waa dabcada ugu mudan marka waxaa laga jeedaa tarjamada uu halkaa ku leeyahay wuxuu tankuu ku taga lababoqoykontonkuu sheegaa sidii laba yidhi laakiin siyar aclam iyo kutubtiisan kale badan qyb kolay kitaabkaas bay tarsays jawaanib ugaba yihiineen kitaabkii tafsiir aclam nubala isna tarjamadiisu dheer tahay mujaladka koowaadna marka la eego dee marka siiradii aanay la socon waaba tarjamada ugu dambaysaba mujaladkaas dheer riwaayadku ayaa wuxuu yidhaahdee sidaasaan kitaabkaa ku idhi laakiin sixadeeda adugu ma jasminayo ama dee waaban ka shakisnayo marka waxaan u idhaahaa dee siir aclam nubala marka la eego dacdiisii iyo jihaadadii uu galay iyo hawlihii uu qabanayay iyo isagoo dee bal marka acmaashiisa naftii hawshiisa laegaa waxa muuqanaya ninku inaanu dacdaa gaadhin aanu gaboobinba xataayo gabow dee uu noqdo la tabar dareeye aanu gaadhinoo atuudha waxaa leeyaba waa dee markaa toddobaatanna uun oo malayn maayo inuu boqol gaadhay buu idhaa kollayna dee waxyaalahan kale walow kutubtu ay tan isku soo wada raacday aimaduna kolkol ay iska jismiyaan haddana wax dee sugan oo riwaayadaa ninkaasi sheegay bal waxdan cabaasulbaxraani ou leeya sidaasaa la yidhi u mooyo xataa intaa wax ka sii dheer dambeeyana sanad ma laha arrintuna waa yar marka la eego fogtahay waktigaasna waa shaqaynaya oo rasuulkii ilaah waaba kan isagoo adoonoo la adoonsanayo dadka u shaqaynaya waa min badaali caada ahaan dee nin socon karaa ma ahaynba kolba khidmadiisoo la doonaya ninba ninkaba iibinayay bedel iyo uxudiyo muu ka qaybgelin oo walow dee taas addoonnimadii baa ka reebtay laakiin waxa ugu horreeyey mashaahidiisana khandaq isagoo khandaqna dee isagu saan wada ognahay ishaarada ninkii lahaaba ahaa laakiin mashaahiddiisa halkaasa uga horeysay koley wuxuu dhintay shan iyo soddonkii hijrada ayaa dhimashadiisa xataa madaamiya meelo amiir baabu kaba noqday waa taase isan uga jeeda waxaweyaan umuuraha xagga da'diisa ee kutub aad u kala duwan bay kuba sugan tahay culimmaduna iyagoo taas iska aqbalay ayay soo naqliyeen dahabi xataa kitaabka taarikhlislaam intuu saa ku idhaa ayuu laakiin siyar calami nubala markuu dee waxyaala isugeeyo dhamay arrin kolley taa ma noqonayo arrinta markaa ku idhina dee waxa weeyaan masaxadeedu kolley waxa dee aan sheegi karno ama aan sugi karno ma aha taas buu idhahay bal waxaan leeyahay way jirtaa oo akar min kitaab bay kuba sugantahay laakiin de waa arin kollay shakila taasi oo si aynaan kuba jasminahayn bal xadiidkuna waa kan waana dheer tahay qisadu waa in kaba mid ahayd qisadii weeye laakiin qayb khulaasadeeda hore waa taan soo sheegnay markaan eegno imaam axmedna musadka salmaano de waa meelaha kitaabka qaybaha dambe weeye dabcada kutubka mujalada kaba dhigeen oo mujaladka sagaaliy soddonaad bay tegaysaa oo waayo dee masaniida aada u dambeeya ayuu kuba jira dabcadan imanka dee u dambaysa kitaabka ee aada u taxaqiiqsanee risaale lagu madbuceeyo shanta farisi iyo shan iyo afartan kitaabkii ay u qaybiyeen waa meelaha dambaba laakiin waxaa leeyahay way dheer tahay dee sir aclam gabalana waa ka helaysaa tarjamad dhan iyo dee ninkii rabaa leeyahay wuxuu ihi rasuulka ilaahay buu u yimi xiina qadima almadiinata madiina markii uu yimi salmaan baa u yimi salmaan lkhayr bimaa'idatin maa'ida ayuu ula yimi calayha rudabun korkeeda rudab yahay maa'idada asalka hore luqada carabeed waa khiwaanka ama miiska markay cunta saaran tahay waa waxaa la duldhiga cuntada ee marka ay cuntadu saaran tahay maa lagu magacaaba kan oo kale haddii aanay baltaasi cunta dul ool khiwaan baa markaa la yidhaaho xadiidkia ah, rasuulka ilaah dee khiwaan wax kuma cunin kale waa waxaa murtafica saamiis iyo dee wax adugu dhulka kaba sarreeyo haddii dee shamac iyo taa hore ama wixii loo goglan jiray iyagu way yaqaaneen oo sufra taa ay odhan jireen oo walow dee kolkol cuntada in safarka ay u qaataan ay magac ku maga jiraan maga asalkiisa waa waxaa cuntada bal matalan aan khiwaan ahayne cuntada loo goglo ee qaaliban waqtigay safarka yihiinna dee waxa weelkan ama waxaan ay ku qaataan cuntada harag ay kaba samayn jireen ayuunbay kala bixin jireen oo sufrana u hayd oo markii dambabaa zaadka musaafirkana sufra iskaba noqoteen taa kale sufra khiwaanka horta waa maaidadu waa taas yihiin walow dee rudabkan iyo waxyaalo xadiidka ama riwaayaadka kalen tilmaamaya barhkoodna ay cunta jirta in kuba timi oo marar kala duwan lagu xambaaraya amase dee inay wixii rudabka u badnaadee cuntana ay jirtay bal adugu wuxuu la yimi maka siduu xaafidna ishaaro maa-idadu walow asalkeedu taa tahay ujeedada halkan waa wixii cunto lagu cunayay uunoo safrabay noqon karta aan ahayn dee waxaa meel isagoo fadhiyo waa rasuulka ilaahu laba yime maa-ida calayha rudabun badabka timirtu markan de aanay wuxuu dhigay bayna yaday rasuulilaahi sal allahu calay wasalam rasuulka ilaahi hortiisii buu dhigay faqaala wuxuu ihi ya salmaanu salmaanow maa haadaa waxani maxay yihin oo waa arkaa rasuulkii ilaahay hadday rudatay hadday cunto kaleba kuma jireen se riwaayaadka kaleba kuma yimi bal haddaan waqti keliya kaba dhigan oon axwaal awqaad kala duwan aynaan kaba dhigina waxani u arkaaba ee wuxuu weydiinayaa imika wuxuu ula yimi weeyaan oo maxaad waxaad aad keentay waxaad noogu keentay muxuu yahay maxay tahay ujeedadiisii faqaala wuxuu ihi sadaqatun calayka wa calaa asxaabika waxani waa sadaqo adiga iyo asxaabtaada aan ku sadaqaysanayo faqaala rasuululaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi irfacaa koryeel koryeeltu daahirka xadiidku wuxuu laftigeenu noqonayaa ka naga qaadba la noqo fa innaa laa naakulu sadaqa laakiin riwaayaadka kalen sheegayo oo dee barhkoodna sanadkooduu xoog leeyahay bal markan dee isu wada geysano ayaa waxaa kuga yimi irfacdaadu waa rasuulka ilaahay inuu leeyahy iga durkin waayo waxaa riwaayaadka kale kuga yimi inuu asxaabtiisii ku yidhi idinku cuna uu kuba yidhi oo laftigan daahirkiisa si waxaanay asxaabtiiya iyaguba aanay cunin ama rasuulka ilaahi asxaabtiisuba aanay wada cunin ay tilmaamayso maaha ee riwaayaadka kale inoo fasiraya oo waxa weeyaan xadiidka uu leeyahayoo macnuu waa irfaxa cami riwaayada axmed iyo inuu asxaabtiisa ku yidhi kuluu waamsaka yadahubaa kuwa timi cuna idinku isaguna gacantu kaba laabtay macnuuna waa kaa fa inaa anagu laa naakulu ma cunno asadaqata sadaqada oo dee waa kii rasuulka xadiidkanaba kuyuu tilmaamay sadaqadu awsaaqa inay tahay oo wax ruuxa iyadoo loo naxayo loo naxariisanayo la siiyo ayay tahay hadiyaduse waa wax ikraam iyo tashriif layskuma siiyo bal markaa anagu sadaqada ma cuno dee sadaqadna waa wixii sadaqanimo uba yimi ama xadiidkii bariira ee saxiixa kuma sugnaa ee iyadoo bariidha sadaqo la soo siiyey wax sadaqa ah neefta rasuulka ilaahay ay u soo hadiyeysay aalkiisii oo uu rasuulka ilaahay arkay iyadoo dadka dee wax ay ku karsanayaan wax saaran dheri uu saaran yahay ama hilibaaba saarnaa markii dambe dee kimis engeganayo waxa rasuulka ilaahay loo keenayo rasuulkaa yidhi miyaana halkaa wax kuma arkayno dee waxay dhan waa sadaqo bariiro lagu sadaqo so adiguna sadaqa ma cuntin rasuulku wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh hiy lahaa sadaqa walanaa hadiya iyada sadaqu waxani u ahaa laakiin inaga hadiyo ujeedadu markaa maxay tahay ruux haddii wax lagu sadaqaysto sadaqadii waa milkeeya uu milkiyo markaa dabadeed uu isagu si uun ugu tasarufo oo uu ruux bal matalan haniya ama rasuulkii ilaahiyo aalkiisii aan dee sadaqadu u bannaanayn uu siiyo hadiye ahaan uu siiyo sadaqadu meesheedii kol hadday gaadha magacii sadaqow ka hadhaya waa wuxuu leeyuu iibsan karo cid siin karo u hadiyeyn karo markaa rasuulka ilaahay xalaal bay taasi u ahayd oo markaa waxba tacaarud ma jiro tanna waa markay sadaqanimadii dee wuxuu yahay taasna markay maxalkeedii gaadhay musiibada saasoo kale aheyd xadiid kale kuma yimi iyadoo wax loosoo sadaqa loo siiye ee rasuulka ilaahi usoo hadeysay aalkiisiie kol meesheedii gaadhay wixii ballintaa ka dambeeya qamigii iyo ciddii adigu aan sadaqa u badnaanayn way qaadan kartaa weeye taasoo waayo hadii ay noqonaysaa magacii waa kaadhay sadaqa markaa maaha qaala wuxuu ihi saxaabiga xadiidka warinaya waa buraydatu bnu lxusayb fa rafacahaa waa yeelo adigu dee qoladii kale ayaa loo dhoweeyey xaggeed rasuulka ilaahay baa hortiisii u kaba qaaday fa jaaa waa yimi haddana arrinkana isagu waa ta aan soo sheegnay oo nin raahib ahaayoo dadkii dee kutubtoodiina waxaweyaan hagaagna u yaqaanay kuna sugnaa weeye aan bedelino waayo dee waqtigii fatrada rasuulka ilaahay hortiibaabu ahaa diintina cidimay nasakhin oo kale si fiicanna uu camal falayay oo dee taas oo bal ayuu ahaayo wuxuu u tilmaamay nebiga waqtigiisii gaadhay inuu dee sifaadkiisa uu sheegay sadaqada ma cuno hadiyadana waa cunaa markaa khaslo uu arkay maalintii dambe haddana soo noqdo bimili waa wixii hore wax lamida waa isagoo dee cuntadii wada ayuu la yimi ama kii horeba rudabkii haba noqotee fawadacahu wixii uu siday ayuu dhigay bayna yaday rasuulilaahi sal llahu calayh wasalam faqaala wuxuu uhi rasuulkii ilaahay maa haadaa yaa salmaanu maxaa uu kani yahay salmaanow faqaala wuxuu yidhi hadiyatun laka hadiya ayuu adiga kuu yahayo waan kuu soo hadiyeeyey hay-adana waxaan la nidhi waa taa ruuxa maamuuskii iyo takriimkiiyo tashriifkii loo siiya ayay hadiyadu tahay wax ajri lagu doonaya sadaqada ruuxa bixinaya ajri buu ku doonaya ilaahay ha sawaabiyo ajri ha siiya ruuxanba dee adigu naxariisatid buu leeyahay hadiyadase waa waxaan dee laysu ajridoon ruuxu lama imanayo ruuxan maamuuskii iyo xurmayntiibuu u siinaya iyo tashriif haddaba waa hadiyu dhoon adiga kuu soo hadiyeeyey faqaala rasuulu llahi sal allahu calay wasalam liasxaabii rasuulka ilaahay baa asxaabtiisii ku yidhi ubsudu gacmihiina filiya basadu macnaa waa dee fabasada yadahu waabatan inoogubaso macnaa gacmihiina soo fidiyo cuna weeye waa ubsudu aydiyakum waa mudduha sidee aan u wada cunno ee hadiyaha rasuulka ilaahay hadday u ahaydna dadkii kalena rasuulka ilaahay waa kaba qaybgeliyey kolley laftii ayaa jira dee waa xadiidku daciif weeye dee bukhaariba xataa siqata tacliiq oo tabriidan ah kuma soo naqliyo ruuxi haddii wax loo soo hadiyeeyo waa ruux dee saaxiba majlisba ah hadiye loo keeno fa julasaauhu shurakaauh dadka la fadhiyaana hadiyadii way la wadaagsanayaan balada xadiidkii nooma sugna bal rasuulka ilaahay waa ka qayb geliyey oo de waa baab waxa weeyaan iyaduna baabkii marka la eego ama khuluqii fiicnaa iyo baab dee bal maalan min makaarim alakhlaaq oo ruuxu waxaa dee iyadoo dadla jooga loo soo hadiyay hadduu keliguu gashado kollayde waa waa laga ron yahayba laftigaasna yimibe rasuulku wuxuui gacmihiini fidiya oo ubsadu tan baan qadaraynaa dee ubsadu kala bixiyayna way noqon kartaa sa imika basada dee imika firaasha iyo tawbaya ay noqon layd basada iyo downa gacantiisiibuu fidiyy gacmihiinisaa fidiya wey uma nadara taasna waa khaslo labaad buu arkay inay saddex sifuu wada haystay uma nadara waa eegay maxalushaahidkuna halkan weeye haddayna baabkii khaatamkan ku jirnay ilal khaatami khaatamkii oo calaa dahri rasuulilaahi sal allahu calay waslam rasuulka ilaahay dhabarkiisa ku sugan ama labadiisa garab dhexdooda waati aynu awal hore soo marray axaadiisii hore faamana bihi uu rumeeyey addoonkii laakiin weli weeye qolo yahuuda weli leh rasuulka ilaahay buu rumeeyey wa kaana lilyahuudi waxa uu yidhi markaas saxaabigii xadiidka warinayay bihi faamana waa rumeeyey salmaan bihi binabiyi sal allahu calayh wasalam walxaal kaana uu sugnaa waqtigaa nin yahuudi iyadoo waqtigaa uu rumeeyeyna nin yahuuda yahuud oo dhan maaha ayaa lahaa fashtaraahu rasuul llahi sal llahu aleyh wasalam dee rasuulka ilahi baa isaga amray iyo dee riwaayaad kaleba inoo sugan toos ninkii ugu mutageynaya inuu ninkii yidhaaho oo salmaan ku yidhaaho waxaa dee ninkan sayidkaaga ah ama ku sheeganaya kula heshii mukaatabo kitaabadii dee ama mukaatabo oo xolo aad bixisood sidaa kuba xarowdo markaas isagina tii kula soo heshiiyeyo waaba fashtaraahu rasuul llahi sal llahu wasalam rasuulkii ilaahay baa iibsaday ikada wakada dir dirhaman intaa iyo intaasoo dirham oo waa kada kada waxay kinaayo ka tahay cadad mubhama waa tiro imika aan laynoo cadayn intay ahayd dee waxaana laftigan dirhamee tamiiskii laynoo cadaynaya inay fido ahayd waxa ay ku heshiyeen laakiin waa cadad daraahima taasoo kale alfaada qaarkood ama riwaayadka qaarkood arbacuuna uuqiya ayaa kuba timi walow iyadana uuqiyadaasi waxay ahayd madahab bay ahayd mise fido aanay laftigaa ku caddayn haddii saa la yidhaaho uuqiyadu bal markaan daraahinta eegno oo dee daraa'ibtooda qaaliban wadan bay u isticmaali jireene tiro looma isticmaali jirine waayo waa la miisaami jireen uqiyadu waxay ahayd afartan dirham ayay noqonayso dee waa tii kitaabkii hore baan ku soo maray xadiidkii dee la arko dee inay kan usuulka ana markaan caamkii khaaska soo haynayba waxyaalaha kaba soo aragnay xadiidkii ahaa shan wiqiyadood wax ka yar seka kama baxdo shanta wiqiyadood wiqiyadii markay afartan dirham tahay waa laba boqol oo dirham markaa taas bay ahayd walow xadiidka markaan riwaayaadkiisa wada eegno markii dambe sii daraahid waxa lagu bixiyey jaanibka timirta inoo soo socda mooye jaanibka kale aan eegno in yaroo dahaboo rasuulka ilaahay loo keeno iyadna mucjiso ahayd badinteeda ilaahay badiya ay mucjiso rasuulka u ahayd dahabkiibaa looga miisaamayo e markaa inay dahabba wixi ahaayeen iyo inay dahab fidada qiimaheedii oo dahab lagu sii ahayd labadna waa ixtimaalayaan laakiin dee dahabbaa mar dambe rasuulka ilaahay loo keenu isaga siiyuui waxoodii uga soo miisaan aad buu u yaraysuui waxani muxuu kuma filaano adigu miisaan buuintuu intoodii uga wada miisaamay ayaa haddana wax hadheenba bal markaa taasi waa mid weliba arinta kale kasii adag weeye weliba cala an yaqrisa inuu joojiyo uu beero lahum iyaga oo waa fashtarahu rasuul bikada calaanta waa calaa shardi an yaqrisa shardigana kitaabadiibuu ku jiray calaa an yaqrisa lahum inuu u beero oo uu joojiyo u tallaalo nakhlan dhirti mir ah oo fa yacmala uu shaqeeyo salmaanu salmaan fiihi nakhligaas laftiga nakhlina luqada carbeed yudakar wayucanas waa la tadkiiriyaa lagu taaniifiya marka hadday dee ma garan karo nusqooyinka qaarkood fiiha dhacday waa caadi oo lafdiga taaniis waa ku yimaada tan io taalaana waa fiihi oo luqada carbeed nakhli iyo nakhiilba yudakar wa yucanaso fiihi haddii la yidhaahna labaduba ishkaal ma jiro marka weliba arrinta maxaa la socotay geedkii uun intuu joojiyo oo uu markaa uu u beero uu saa kaga taga maaha geedkii uu ka shaqeeyo dhirtaa timirta oo fara badan ilaa ay maxay dhacayso xataa tudcima ilay xataa tusmira wey ilaa ay midha bixinayso midhihi ay dhalayso ee maaha wax sanadiyo labada geedku ku dhala maaha waa sanaduu qaadanayaayo geedku hore uma dhalo xataa tudcima waatan aqriayo haddii xataa tudcama inood idin yaalaana dhibba laho barhkoodba waydee ku dabdiyeen taasoo waa markaa xataa tudcama waa inaan wax laga cunay waa ilaa dee midhihiisu ay bislaanayaan dee midhihiisu ay noqoneen wax lagaga cuno haddii xataa yaa laga dhigana laftigii tadkiirkii hore kuma sugnaana xataa yudcima oo macnuhu waa maxay maka halkan dhirtu weliba sida riwaayaadka kale inooguma timi saddex boqol oo geed bay yidhaahnoo timirah waa beer weyn ama bustaan weyn weeye inuu u beero ka shaqeeyo ilaa dhirtaasi waqtigay ku dhalaysay la gaadhayo markaasuu xoroobaya waa iyaguna waa tacjiizun waxa dee ma karayay leeyihiin taday bal markaa la yimaadeen faqarata rasuul llahi sal allahu alay wasalam nahla macnaha waxaa rasuulka ilaahay saa riwaayadaa dheereen sheegaya inooguma timi amray dadkii ansaareed ee muhaajiriinamay lahayn waxa dhir oo timire dadkii ansaareed ee beeraha timirtaa lahaa inay soo caawiyaan markaa mid soddon geed oo yaryar weliya ayaa lafdiga xadiidka yimi fasilna dee waa luqada lafti waa geedka timirtii markuu yar yahay ee dee meel haddii la doono markii hore meel buu qabsadee laga qaadayo meel kale lagu beeray adu waa kaa yaryar ee sidaaru naqli weeye mid soddon kuwaa yaryarah ee geed siiya mid afartan siiya mid in ka yar siiyaba adigu waa lasoo caawiyo tiradii baa la dhammeeyey rasuulka ilaahina isagii wuxuu amray inuu godadkeedii lagu joojinayay meeshan ay lahaayeen nooga beer kasii qodo waanu kasii wada qoday timirtana haybuuiy laakiin adigu midna ha ku ridin oo bal maalan laakiin godadkii qod faqiir baana laga cabiraaba ma faqiiraban oo godkan xufradan dee geedkii lagu beeraye markaasaa rasuulka ilaahay yimi iyadoo cidlo ay la socoto iyadoo wixiina ay u diyaarsan yihiin meeshii lagu taagi lahaa rasuulkii ilaahay baa loo soo dhaweeyo geedgeed loogu dhiibay faqarasa rasuululaahi sal allahu caleyh wasalam anaqla rasuulkii ilaahay baa wuxuu tilmajoojiyey oo halkii isagu ku taagay dhirtii timirta ahayd ayuu halkii kuba taagay ilaa nakhlatan waaxidatan geed keliya mooye oo qarasa cumar cumar uu godka ku riday cumar ibnu khadaab intii kale oo dhan oo farabadnaydoo saddex boqol de waa taanidhi bay gaadhsiisnaayeen isagaa rasuulka ilaahay mid mid gacanta ugu rida dee waxayna waa lagu rogay ciidii siibaa geedkii waana geed yar oo maaha laf waxa lagu ridaya waa geed yar oo timira weeyaan oo la siiyey oo dee ay ansaari soo ururisay waa mucjise ee faxamalat innaqlu dhirtii timirta ahayd ee la beeray ayaa midhaystay oo midho bixiyey min caamihaa sanadeedii waxaa la arkaa shaqsigood inay kuwa bixinaya waa muddo adugu intaa kaba badan ee waana mucjizo mucjisaadkii rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh kaba mida ah, nubuwadii sanadee calaamaadkeedii kaba mid ahaa sanadii nafteedii ayaa dhirtii intay waaweynaadeen ayaa weliba ay dhaleen walam taxmil innakhlatu geedkii uu cumar gacantiisa ku taagay iyadu may midho bixin markii la yimi ee dee waktigii ahayd qoladii la guddoonsiiyo hadhow saa kuma xoroobo ayuu faqaala rasuullah dee sunnadiina waa ka shaqaynaya isagu salmaan baa ka shaqaynaye faqaala rasuulullahi sal allahu caley wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi maa shacnu haadihi naqlati geedkan waa geedkan shacnigiisu muxuu yahay waa xabad keliyaeed faqaala cumaru yaa rasuul allahi anaa qarasuha aangeedkan aduu gacantaada kumaad dhigin anaa meeshan ku joojiyey ayuu yidhi fanazacaha rasuululahi sal llahu cala wasalam dibbuu uga saaray meeshii faqarasaa haddana waa taagay faxamalat min waa mucjizo labaad oo dee sanad baa kuwii kale kaba soo wareegtee haddana sanadii qarsiga uun ayay geedkina dhalay dee sidii buu ku xoroobay salmaan alfarisi si baanu khandaq uu isagu xaadiray bal fikradii iyo godkiina isagaaba lahaa intii ka horeysay riqigan baa ka dibdhigay walow islaamkiisu horeeyey waayo riwaayaadka qaarkood siay noo cadaynayaan markan ugu horeeyuu raashinka ama dee waxaan keenay rasuulka ilaahayna wili waa sadaqa iyo waxay ahayd baquba markii uu rasuulka ilaah intii uu joogay bay ahayd waa awaail alhijra waayo waqtigu maqlay warka maqlayba sababiyaad ku taagan buu ninkii lahaa iyo nin kaloo sheekaysanayo leh qaatada allahu banii qayla le nebi baan ahay bay halkan ku urursan yihiin markuu hadalkii maqlay ayuu jirido cooday uu kaba soo dhaadhi wuxuu yidhi maxaa dhacay bal ii sheego ninka intuu dharbaaxu yidhi adigu shaqadaada wado dee nin wardoon u baaban adigu iskagaba noqday marka waqti horey ahayd laakiin intan waxaa dee kollay intii markii dambe lacagtiina sidaan soo sheegayno ayay wixiina kagaba bixino rasuulka ilaahay wax loo keenay ayuu isagii u dhiibo waqtibuu gaba miisaamay waana dee salawaatullahi wasalaamu caleyh mucjisaadkiisa badnaa ee aad u badnaa unbay in ka mida kuwan yihiin hadda maxalushaahidku dee umuuro badan oo fawaaida xadiidka inooguma sugan waaban kuwa yaraagay ee waxa ay tahay maxalushaahidku waa khaatamu nubuwa oo rasuulkii ilaahay dhabarkiisa kuma sugnaa casharkii ka kordheeyeyna axaadiistii kale aan soo aragnay iyo tilmaanteedu waxay ahayd tilmaantiisu waxay ahaayeen iyo sifaadkii weli waxba inoo dambeeye ayaa ahayd oo calaamaadkii dee uu haystay bee rasuulkii ilaahay markuu arkay ay u xadaatay inuu rasuulkii dee loo sii sheegay kutubtii anu ku bishaaraysay inuu saa kuwa rumeeyey xadaana mxamed ibn bashaari qaala xadaana bishr bn wadaxi qaala xadaana abu caqiilin idowraqiyo can abi nadrata alcawfiyi wasaytala maxamed ibnu bashaar waa imaamkii bundaar ee nidhi tirmidina aad buu axaadiitiisa u badsaday oynu hore u soo maray lixdan imaam ee kutubtan usuusha ah lixdalana sheekhyadoodun ay ku kulmaan ee dhammaanba ay la wada kulmeen ee wax kaba wariyaan ahaa bishr bnu wadaxna waa nin adigu atbaacu taabiciinta raggii laba kulmay kii ugu waaweynaa kaba mid ahaa oo adugu bal saduuqa kolay heerkii tiqanimo sare ma gaadhsiisna abuucaqilkana magaciisa bashiir ibnu cuqbata baa la yidhaahaa oo nin bukhaariyo muslimada kitaabkooda oo ku suganya waa nin fiqe bal waa kunyadiisiiyo magaciisa bashiir ibnu cuqba hadday barhkood bishriya ay dhacaan kolay wax sawaabo ma aha aniga waxaa ii taalla halkana can abi nadrata alcawfiyi kolley ma garan karo mutuuntiina hamaan eegin ciday u taalana sax maaha ee waa sawaabku in laydhaa can abi nadrat alcawaqiyi waa halkaa fabaa fada ayuunbaa qaaf loo bedelayaa oo abi nadrata alcawaqiyi waa nin taabiciintii kaba mid ahaayoo weliba raggii mudnaayo taabiciinta kaba mid ahaa oo mundir ibnu maalik laydhaa weeye cawaqa jilib laydhaa reer cabdilqays ka mid ahaanoo nisbadu weeyaan barkood cuuqa ahaaba kaba cabireen mal hadii ismiga ha u aqriyan eh, laakiin waxaan leeyahay alcawfiyi ma jirto eh, alcawatiyi weeye aniga waana saytaale kitaabkayguna akhdaadiisii ayaaba xadka baxa dabcadan aan haysto sharaxa iyo horta xadiiskii waaba rohrooye laakiin sharaxiisiyo kitaabaan haysan karaa maaha markaas qaala sababtu wuxuu yihi marka abu nadrata ayaa muxuu yidhi saaltu abaa saciidin ilkhudriya abaa saciid baan weydiiyey khudro loo nisbeeye waa jiribkoodii weeye ee saxaabiganna waa asxaabtii mukfiriinta ayd laakiin xadiis wax ka badan rasuulka ilaahi kaba wariye toddobada ahayd mid ka mida weeye kigu axaadiis yara waa nin kaba mida weeye sacd binu maalik baa la yidhaahaa aabihiina waa saxaabi maalik ibnu sinaan oo dagaalkii uxud baaba lagu diray aabihii can khaatami rasuulilaahi sal llahu cala wasalam rasuulkii ilaahay khaatamkiisii waa khaatam nubuwa aniga intaasunbaa matiga ii taala laakiin nusfayn kaleo dee meesha waxaa halkan kuba sugnayd yacni khaatama nubuwati oo dee khaatamku marka khaatam keliya la yidhaaho in khaatamka nubuwadana waa noqon karaa khaatamma makhaatimkii uu dee gacanta farta gashan jiray inoo dambeeyeyna waa noqon karaaye uu wax ku khatmin jiray marka yacni khaatama nubuwa waxay tahay looma jeedo khaatamkii dee la gashanayay looma jeedo eh waa khaatamkii nubuwada oo ah dee intan hilibkee halkaa dhabarkiisa kuma sugnayd weeye kaas baan weydiiyey markaa yacniidan waxay adigu tahay waaba dee abyadnadara ciddii uu weydiye waa ciddii ka dambaysaa cibaarada leh waa kuweydiinaya kaas ah oo yacni wuxuu u jeedaa bay markaa noqon abunadra su-aashana ula jeeda khaatama nubuwa faqaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya abu saciid kaana fii dahrihi dhabarkiisa waxaa ku sugnaa rasuulkii ilaahay badcatun naafizatun waa badcatun in hiliba haddaan saa aqriyay ninku hadday badcato taha laaha taaban meedaayo bal horta tumaan ku horeeye kaana fii dahrihi dhabarkiisa waxaa ku sugnaa khabarkii kaana kaba dhigno dee badcatun waa in hilibaho naajisatun soo taagan oo soo baxsan macnaa in yaroo hilibo watlad yaroo kuusan oo halkaa dhabarkiisa labada garab dhexdooda ka bidix ah uga dhow oo soo taagan ayaa kuba sugnayd weeye haddii badcatan taallana kolay culimada qaar kitaabka sharxay way ishaaraano oo waaba iyadoo bal matalan ismii kaanana laga dhiga uun damiir imaka halkan jira oo kaana wuxuu ahaa khaatamkaasi markaa aan idhaaho eeg markii hore kaana fii dahriiba wax damiirood soo qadaraan jireen imaka haddii badcatan aan nasbinayno wuxuu noqon kaana wuxuu ahaa khaatabkaadi weydiisay khaatabkaadi weydiisay wadcatan in hilibahoo naashisatan soo baxsan oo fii bahrihi dhabarkiisa ku sugan ayuu ahaa bal markaa taasna waa tawjiih icraabeed oo caadiya bal dee inta hilibkaa wixii intaa kaba badnaa axaadiisii horean kusoo maray o imaka waxaan kaga laabnaa mama jirto casharkii hore waa tii aan riwaayaadkii wuxuu ahaa walow ay kana ay wax inoogu dambeeyaan weli axaadiis ay noo dambaysa xadaanaa axmed bnu lmiqdaami abulcashcat alcijriy lbasriy qaala ahbaranaa xamad bnu zaydin waa imaamkii shahiirka ahaa caalimka imaamka ahaa xamad bnu zayd an caasimin ilaxwali waa nin taabiciyeysta taabiciintii dee mudayd kaba mid ee culimada ahayd an cabdillaahi bni sarjisa qaala wuxuu yihi cabdillaahi bnu sarjis oo saxaabiyi ataytu rasuul allahi sal allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay baan u imi walxaal huwa rasuulkii ilaahay fii naasin dad uu ku sugan yahay macnaha waa dhexdood min asxaabi asxaabtiisa ka mid oo ah, isagoo dad kale ay la joogaan dhexdooda uu ku sugan yahay ayaa rasuulka ilaahay uu yimid salawaatullaahi wasalaamu calayh fadurtu waan wareegayo haakadaa sidaas waa suu tilmaaman waa dee wareegiis khalfa rasulka ilah gadaashe min khalfi xaggiisii dambo ee wuxuu doonaya bal khaatamkan inuu arko markii aan dadka imaamku ka fadhiisan laha rasuulka ilaah uu soo hor fadhiisan laha ama dhinaciisii fadhiisan laha ayaan xagga dambe ka baruuri xagga dambaan ugaba wareegay facarafa uu gartay rasuulka ilaahay alladii kii ama waxa aan uriidu doonayo oo waxaan doonaya rasuulka ilaahay gartay oo ah annadar ilaa khaatami nubuwa inaan arko isha saaro bal khaatamka nubuwa hawada fa alqaa uu tuurayoo ama hoosbuunba uga dhigay uu ka qaaday arridaa go uu huwanaa ayuu can dahri halkaa dhabarkiisii ayuu go saa uga tuuray ama uga riday weeyaanoo si uu u banneeyo uun meeshii fa ra'aytu waxaan arkay mowdica alkhaatami khaatamka meeshiisii ayaan arkay oo calaa katifayhi labadiisa garab korkooda adugu dee waa bayna katifay calabu mayhan iyaga dushoodee waa inta udhaxaysa dhinaca ugu batoo dhinacaa bidix halkaa daraftiisa garabkiisaa kuma sugnaado san horeba usoo ogaanay ayaan arkay mila aljumci tatoomo oo kale xaal uu yahay oo ujeeda waa kafka ama faraha marka dee laabneen san nidaamo gacmeheniisaa u kuusno isagoo intanoo kale ujeedadu waa hilib soo kuusa baxsan oo baxsanoo horena waxaan u marnay silun xajala baydatulxamaamada waan soo maray bal marka iyada waatan soo maray iminka halkanna waxaa inooguma dee bal iyadoo gacantiisan loo duuduubay oo loo kuusay farihii la laabay inay saasoo kale ahaydoo macno guud ahaan waa in hiriba soo kuusnayd saxaabigana uu bal intuu ku qadaray intan leekayd ee kuwo kalena aan soo marnay taqdiirkoodii macnuhuna waa isla tegaya una waa wax soo baxsan oo hilib ah oo halkaa kuustaayo kugaba sugnaa taas ayaan arkay buuli xawlaha hareerteeda waa isagu saxaabigani wuxuu inoo siyaadiyey weeye xadiidkana saxiixa muslim buu ku sugan yahay tirmidi shamaailkiisana kuba wariye muslimna waa soo saaraya aimo kale ee waa xadiidka saxiixa xawlaha hareerteeda waa dee imakaan waa isagoo mawdic ahaan uguba celi adigu dee u celiyeyba badca ahaan iyo waslad ama hilib qadca ahaan ugu celiyo damiirkii waa intaa kuusan ee hilibka dhinacyadeediiyo hareerteeda waxaa kuma sugnaa khiilaanun barar mabar jamcu khaalatin wey khaaladuna waa barta ama dee midabkeedu ka duwayaba midabka jirkoo macnaa intan hareerteediina waxay lahaayenba dee adigu markaa malaa bar wax ka badan oo midabkooduna kaa yardeen madowga iyuu jirki kaleba uu kaba duwanya waxaan bartabanidha ayaa hareerteeda kuba sugnaa kaanaha aad moodo waa khilaaftaas sha'aaliilu suudun waa burooyin yaryar oo madow oo macnaa bartan waa yar soo yar kuusnaayeen in yar burooyin yaryar baad moodaysay waa waxa hareerta ku sugane maaha khaatamka khaatamku waa in hirib oo roonoo soo kuusnayd waa hareerteedana barar ayaa kuba sugnaa ama bar xabad bara wax kaba badan ood moodana burooyin yaryar aad moodo sa'aalil jamcu su'luulin sida cusfuur wasankiisoo kale waana noocaas wey markuu intii arkuu hagaag ishii ugaba buuxsaday rasuulkii ilaahayna de waa kaa u sahlayahe markuu garhay muraadkiisii u baneeyey halkii uu baabkaas ayaa farajactu laabmay xata istaqbaltu ilaa rasuulka ilaahay kasoo horjeestay oo intuu laabmay buu soo foor fadhiistay rasuulka ilaahay faqultu waxaa idhi afara allahu laka yaa rasuulallahi waa duco oo waxa weyaan dee waa kan rasuulkii ilaahay isagii u sahlay u dhib jareeyo wuxuu ugu nicmeeyey ama abaal de ahaan ugu galayba inuu tuso rasuulka ilaah u kashfiyo mar markuu dantiisii uu socday gartay markaasuu tan yidhi oo oh, kafar allahu laka waa nooc dee ah shukri arinkan dee bal maalan waana duco dee waxaa baaltaase ilaahay ha kuu dambidhaafa rasuulka ilaahayow faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaatuullahi wasalaamu calayh walaka adigana allah ha dambi dembidhaafo waa dee isaguna waa muqaabalat lixsaani bilixsaan oo dee markuu isagii taa la yimi ayaa rasuulka isagu dee waxay shukri uu rasuulka ilaahay ugu shukreeye waxaan uu sameeye dee nicmo iyo abaala ah tusinta uu tusayba ee dhabarkii dee go ugama fayday uu tusay khaatamkii nubuwada uu tusay ilaa uu isha buuxsaday rasuulkii ilaahayna ducadiisii buu ducadan qaabiliyo adigana allah kuu dembi dhaafa ayuu ku yidhi faqaala alqawmu qowmkii baa waxay yidhaaheen qofkiiba waxay yidhaaheen koley shaarixan aan hayo ibnu xajar lahaytami wuxuu kaba dhigayaa saxaabada inay qowmkaasi yihiin waana ixtimaalunbay ilatahay taasi saxiixa muslimna halkan waxaa kuma sugnaa faquulta oo markaa dee caasim hadalka yidhi ah kollay mana raacaya sidan dee ibnu xajar ulhaytayma raximahullahu tacaala uu kuba sharxayo ee markan dambe uu xadiidka sheegayay cabdillaahi ibnu sarjis dad baa la joogay waa dadkan asxaabtiisa caasimkan warinayeyna uu kaba midiya kollay waa sida nimanka ku dee balmatan kuba tegayo lafdigaa muslim anoo eegayo sheekhu walow taa yar fogeysanayo faqaal oo uu le ka dhigaya halkan saxaabadii la fadhiday rasuulkii ilaahay ayaa isaga sidan ku yidhi laakiin kollay dee taasna waa dee laftiga muslim baabayna tusaya taa isagoo fuqulta ay meesha taalo fa qaala alqawmu qowmkiibaa waxay ku yidhaahdeen ibnu sarjis ama cabdullah ibnu sarjis berigii dambu xadiidka u sheegayay ee uu arrintan ugaba warramay istakfara laka rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam de haddaan khabar kaba dhigno kollay calaama istifaameed uma baahno rasuulka ilaahay waa kuu dembi dhaaf dalbay uu dembi dhaafku kugu duceeyey oo dee waxaa weyn iyo fadligaa weyn baad heshayo rasuulka ilaahay ducadeeda ducadiisa lamaba celinayo haddii dee bal calaamada su-aasha inoo taalaan istifhaamta kuba laqbaynana kollay hamsada hamsadii hamsatu wasfigaan iskaba ridayna hamsadii istifhaamkubaa meesha imanaysa labadii hamsaa midi dhacdee kulmay oo markaa waan dee hamsatu qadci bay noqono astakfara laka rasuulullaahi astakfara ay markaa noqon rasuulkii ilaahay miyuu kuu dembi dhaaf dalbamayn wuxuu kuugu duceeyey in ilaahay dembigaaga dhaafo waa suaal koleyna inay su-aal tahay hadalkiisa dambe ayna tusayo faqaala wuxuu nacam ha oo rasuulka ilaahay walakadan macnuu waqafara allahu laka weeye laakiin muxuu idhi walakum wastakfara lakum idinkarna rasuulka ilaahay uu idiin istikfaar dalbay dembidhaaf idinkuma duceeye marka waa kan isagoo taa cadaynaya muxuu aqriyay uma tanaa hadihi laayata wastaqfir lidambika walilmuminiina wlmuminaati dee muminiintaasi kuwii la joogay umaha muminiintiibaa u dambi rasuulka ilaahay baa la faray oo ilaahay yidhi ilaahay waxaad weydiisataa dembigaaga inuu kuu dhaafo dadka muminiinta iyo muminaadkana dembigooda dhaafo bal waxbana dembigaa rasuulka iyo liyafira laka allahu ma taqadama min dembika wamaa taahar iyo halkan iyo umuuraha waxba halkan uma joogo dena ama meesheedii ma joogno dembigaas muxuu ahay hadaladii culimada iyo tawjiihaadkoodii aan soo naqlino iyagoo cismada iyo eegaya taas waxa weeyaan wuxuu leeyahy ilaahay wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay amray dadka muminiinta ah ee ragga iyo muminaadkaba inuu ilaahay u weydiiyo dembigooda inuu dhaafo rasuulka ilaahayna amarkaa waa fuliyey weeye may ahayn iyadoo ilaahay amray rasuulka ilaahay inuu ka aamusay waa u degdegay waa fuliyayo marka muminiinta iyo muminaadka uu rasuulka ilaahay uu amarkaa isagoo fulinayo ilaahay uu weydiistay inuu dembigooda dhaafa ayaa idinkuna kaba mitin oo idinkuna dee cumuumkaasaa ku jirtaanba ina rasuulka ilaahay waa fuliyey oo iyadoo tan la amray oo uu iska daayay may jirina markii waa u degdego amarka waa fuliyeen maxalushaahidkuna kolley waanaba xadiidkii inoogu dambeeyey ee waxa ay tahay waa khaatamu nubuweyne baabkaasaan kuba jirnay umuuraha kalena dee waaba taas imka waxa weeye aan yar lafdigana laqbeeyeen baabu maa jaa fii shacri rasuulilaahi sala allahu calay wasalam wuxuu u baabaysan yahay wixii ku yimi rasuulka ilaahay timihiisii kolley qayba waan soo aragnay xadiidkii hindu bni abi haale iyo xadiidkii cali bni abi aalib iyo kuwa ka horreeyey xadiidkii anas iyo axaadiis bay noo soo aroortay ee eh, laakiin baab hab ugu dhigto waxaynu soo marray waxaynana soo aragbana way inoo iman doonaan <coughs> laftiga shacarna labada carbeed dee horta kani waa ismu jinsigii ee mufradku waa shacratun marka la eego shacratuna caynta waa la sukuumiyaa shacratun way noqon haddii shacaratun laydhaana dhibma laho waa soo aroortay xagga jamca markaan eegno oo deismujinsi mufradkiisiiyo jamciisa tada lagu kala farqiye sad ii taaleen imanka aqriyo shacrun laydhaa cayntoo la sukuumiyo iyo iyadoo shacar maydha labaduba luqadana waa caadi ah way kuba banaan tahay waxaan leeyahay waa isa mid uun luqaduna taasa kuba timaada waa wax dee xadiiskii noo dhaafsane laakiin lafdiga dabdigiisa si aanu wada ogaano xadana caliy bnu xujrin qaala ahbarana ismaaciil bnu ibraahiima can xumaydin can anas bni maalikin qaala waxaan filayaa sanadka intiisa kale waan soo aragnay waxaan ismaaciil ibnu ibraahim ahayn ismaaciil ibnu ibraahimna waa nin imaama waana aad ugu shuuroobayna ismaaciil ibnu culaya hooyadii oo loo nisbeeye weye waa ku shuuroobay isagu maba jeclaysan jirin baaba layidhi intaa loo nisbeeyaba aimada qaarkood baaba dee shaafic iyo aimo dabaqada ama axmed iyada sheekhyadoodiibuu kaba mid ahaa inuu kolkol shaafic odhan jiray isagoo eeg iyo diidmadiisa soo kale iyo de waxaa noo waramay ismaaciilu alladii yuqaalu lahu ibnu culaya inuu isagu yidhahdo kaa la yidhaaho dadku ay yidhahaan ibnu culaya bal taas weeye waxaana jira kolley kolkol kutubta inaad lagu arko ama dee kolkol malihiya way soo noqnoqotaaba in laba nin oo ama dee nin masaa'il culimada kale kala gooni noqday oo dee matalan taasoo culimada ay waxraha kaba soo naqliyaan oo isna ibnu culaya uun ay kolkol usoo naqliyaan abubakar ibn alasam ama abubakar alasam iyo ibnu culaya ayay usoo naqliyaan imaamkana waa ina culaya waxaa la arkaana ninkii aan taraajibta iyo dabaqaadka ruwaada iyo aan laba socon culimada aan kala aqoona inuu ibnu culayaha kolkol laba radiyo ee dee iska shuduudaadka faraska badan waana nin jahmiyadii kaba mid ahaa ictisaalladasa ninkan kale ahaa hadiyo goorna shuruudaad iyo waxyaala ay la gooni noqdeen jira uu jira inuu u qaataba imaamkani may imaamkani waa imaam a'imadii muslimiinta kaba mida ah. ee ninkaas ibnu culaya isna la yidhaha meelaha kuwa soo aroora ama kutubta usuuludiinka ama noqota iyo ama kutubta xataa fiqigaba kolkol masaa-ishoodii ay la gooni noqdeen iyagoo sheegayo kale haba noqoto barkoodna masaladan ah haweenaydu waxay dee riaas khilaafada sare ah, way qaban kartaa iyagay dee barhkood dee kuwan eh, laga soo naqliyaa oo qowlkooda ay yidhaahaan waa nin uu dhalay imaamkaniya oo ibraahim la yidhaaho ibraahim ismaaciil ibnu ibraahim oo ninkaasoo dee waa ninkaas isagu <laughs> kaba cabiro imaam shaaficina meelo dee waxa weyaan masar buu wada joogee boode ibnu culaya jalasa fiihi barka baanudawaale ama deetaas yudilu naasi cibaaro saasoo kaba cabiro adugu ninkaasi waa ceeb nucla iyo dee nisbadii kaasna awogii baa loo nisbeeyey dee maya waa nisbadii aabihii lahaa kana waaba hooyadii midna waa ayadii bay noqonaysaa laakiin isagaa dhalay imaamku waa kan aan hayno ninkaasna kutubta inooguma sugno umuhaadkan ususha wax lagama wariyeen aqwaashiisa ku sugan laakiin kutubta xataa shuraaxda axaadiisiya dee meel kastaba iyo kutubta fiqiyaha kuba soo aroora xumayd iyo anasna horeynu sarrayna qaala wuxu uhi anas ibni malik kaana shacru rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay timihiisu waxay ahayd ilaa nisfi udunayhi labadiisa dhagood bartankooda ilaa intaasuu gaadhsiisnaa oo macnaa timihii rasuulku way badnaayeen u tima badnaa laakiin halkaa dhegihiisa bartankooda ayuu gaadhsiisnaa kolleyn ha ee malaa daahirku xaanla labadii udun ama dee labadii dhegood waa musanna imaka laftigii loo idaafeeye mudaafkiina waa la ifraadiyey oo markaa dee midkaasaana masmuulayo in la tasniyeeyay hayde lafti dambaan markaa yar eegi doonaa taas waxay keenaysa ama waxa dee halkan loo tasniyeyn waaye insha allah kaana shacru rasuulillahi sala allahu alay slam ilaa nisbi udunay axaadiida marbaan sila wada eegi doonaa meesha inooguba timi iskhilaafkooda xadaanaa hanaadu misariyu waa imaamkii aynu marar soo aragna nidhi waa raggii aad u badsaye axaadiisooda kolley afar baa soo aragna ninkii shanaad baa weli inoo dambeeye xadaanaa hanaad bnu qaala akhbaranaa cabduraxmaan ibnu abi zinaad can hishaam bni curwata can abihi can caaishata qaalat anaha qaalat waxay tihi caaisha cabdiraxmaan bin abi zinaad aabihii abu zinaad nin imaamo ayuu ahaa isaguna waa raggii culimadaha walaanu martabadii aabihii iyo dee heerkii uu gaadhsnaa aabihii aanu ahayn kuna dhowe laakiin waa nin isaguna dee ragga culimada ah ee in badan wax lagaba wariyo kaba mid ahaa shaam bnu curwaya aabihii iyo dee kuwaasna waaba aimadii muslimiinta kaga mid yihiin caaisha waxaa tii kuntu waxaan ahaa xadiidkuna saxiixu inooguma sugaye akhtasilu mid maydhata ana aniga iyo wa rasuulullaahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay min inaa'in waaxidin weel keliya ayaanu ku wada maydhan jirnay taas bay tidhi oo way dhacaysa dee waa inay haweenaydiisii weeye jinaalaabay ka maydhanayaan iyo markaa weel keliyaanu ku wada maydhanaynay bal markaana xataa lafdiga daahirkiisu waaba inay kula kulmayeen de waa naftaasoo waa wax inoo suganba oo weel keliya ayaan ku wada maydhanayna de wax basiyo ku suganna ma jirto weel ahi tuushay ku maydhanayeen maaha waa biyo ay gacmaha dardarsanayeen oo kale biyuhu gacmodarsigan la darsanayo gacmaha la darsanayo dee mustacmal kuma noqonayaan duuduulkan yarna mustacmal kuma noqonayaan walow dee bal maalan kolkol masalada fiqihaan ee waxyaalahaasi ay uba yimaadaan oo kale bal shaarixan anhaya ayaa ka cabiraya oo cibaaradiisa waxay ii tahay ama hadal ah, lahaa weelka keliya in kaana min ikhtilaafi bilyadi falaabuda min niyati ikhtilaafi kama bayina fii maxali cibaaradu kama cabireen haddii runtu ay ahayd inay gacmaa darsanayeen hadday weel darsanayaan ka saarayaan gacmahooda ay dardarsanayeen meeshii niyo ikhtilaaf baa jirtay inay niyoodeen ama ay niyeysnaayeen ikhtilaaf dee kolina waa masalo mana ninkii fiqa qarsa garanayo ahoo ikhtilaaf la niyoodeen laakiin wax daliiloo taa kuma suganna ma jirto in asal ahaanna lamama soo naqlin intana gacantan mustacmalkuma noqonayso dee waxaa kaloo meeshii jirta walow nahyiyime xadiis se axaadiisii kale ka hor imanaysana ay taallo culimmadu haddii ay barhkood kuma tegeen karaahawna ay noqon karto marka haddii bal qowlkaa la qaado haweenaydu wixii dee balmatala xataa janaabaha kaga madhatay biyii kaba hadhay ka ay reebtay inuu iyadna fadligeedaasi daahir yahay oo balmatalan dee dib loo markaa loo isticmaali kara waayo ikhtilaafkani hadduu jiray ee marna ay kuma kulmayeen kolley wax dee fadligeedii meeshu waa jiray kolley xadiid baa saa jira buluqaya ay sooba naqlinayeen asxaabu sunanna ay wariyeene laakiin de axaadiistii kale ee rasuulka ilaahi kuba yidhi maymuuno oo kale inalmaa laa yajunubiyo taasna way jiraanbo adigu baltaa haddii la yidhaahdo de waa baab tansiihun in lagaba dhigo wax kale ma aha haddaba aniga rasuulka ilah weelkayaan ka wada meedhin jirna maxalushaahidku waa tan dambe taa ma hore inumdee waan ka yar hadla xadiisku maan wada sharxaynahay wa kaana lahu shacarun timo ayuu rasuulkii ilaahay ahaa fowqa aljummati jummada ka sarreeya oo intay jummadu ay gaadho aan gaadhsiisnayn waduuna alwafrati wafradana ka hooseeyo oo wafrada dhaafsan jumada kaba yar oo fowqadana waxaan kaba dhigayaa maaha inay xagga kasrada iyo ay kasii badantay jummo kaba sii badnayd ee jumadu intay gaadho wax ka sarreeya ahaydoo jummo may gaadhsiisnayn wafradana duunadu wafaray ka yarayda maaha ee waa wafradu iyadu waxa weeye intay gaadhana way ka hooseysay oo way dhaafsanayd jumadana way kaba sarraysay bal marka taasi waa laftiga san ku jeedaye se maxay wafre iyo jubatay dee wayn hore soo mareen laakiin dadka qaarna dee casharkii ugu horreeyey may joogine waxaan soo aragnay libma lafdiga waan soo aragnay wafrada waan soo aragnay jumana waan soo aragnay intubana timahan ayay yihiin sida culimmadu kuma kala farqiyaana jumadu waa inta ugu beedheeroo jummo waxaa la odhanaya timuu markay intay bataan ilaa garbaha ay gaadhayaan baa jummo lagu magacaabaa wafraduna waa markay timuhu ilaa dhagahan ku joogaan sida xadiidkaa hore ilaa nisfi udunayda inooguma sugan baa wafro lagu magacaabaa limaduna waa marka ay ka dhaadhacaan intii dhegihii aanay tumadiina gaadhin garbiina gaadhin intaasna limaa laydha xadiidkii bara ibnu cazib ay nagu soo noqnoqdayda mindii limatin waa taan soo aragnay rasuulka ilaahay lima inu ahaa bal markaa waxaa weeye asxaabtan rasuulka ilaahay timihiisii nooga soo warantayna ee ma yahay maalin keliya timihiisa may wada aragoo maalin keliya iyo kamay wada waramahayn rasuulkii ilaahayna waa dadoo saaxiibo muddo kala duwan iyo axwaal kala duwan oo rasuulka ilaah ku joogay marka wuxunbay tani ku xambaaran tahay idna iskhilaaf maaha iskhilaaf maaha ee jumla timihiisu ay ahaayeen way soo aroortay ama way sugantay limada axaadiitii ee horeynu kuma soo aragnay wafrada marka xadiidka hore aan eegnay anas ibnu maalik ilaa nisfi udunayhi waa wafrada timahaasna wafro laydha ilaa halkaa kuwa jooge waa taa inooguba sugan halkana limadii weeye tan imaka xadiidkan caaisho inooguba sugane waa axwaal kala duwan oo rasuulka ilaaha inuu timihiisa sii daayo oonu muddo taaban oonu waxba kaba goyna dee taa jummaday noqonaysay in haddii dee awqaada qaarkeed gaabiyada dee timaha walow xajatulwadaac uu wada xiiray taas dee mar dambena koley cishaaba sii noolaayo timo weynna koley ma yeelanba markaa dambe laakiin intaa ka horeysay haddii uu gaabiyada dee ilaa wafraday ahayd kolkol haddii uu sii wada daayoona waxba kaba goynaa waxay noqonaysaba jumada garbihiisa gaadhaysa awqaada qaarkeedna dee marka jumada intaanay gaadhin limadan bay noqonaysay ama limadiyo jumadu way kulmayeenbo waxaan idhiba saain timihiisa qaybaha qaarkood inta aad u sii dhaadhacday garbaha gaadhaa in khafiifay hayde inta dee tima badankooduna waxay limadaas bay ku joogsanayeen intay dhagaa dhaafaan bay dhexaha intii kuwa joogtay ahaydoo bal adigu waxaan leenahay waa axwaal kala duwan iyo waqtiyo kala duwan oo hadduu gaabiyana wafray noqonaysay haddaan gaabina uu sideeda kuba daayana dee waa taa jumada ama limada noqonaysay taas baa adigu bal yahay laftigan markaa fowq aljumma waa jumadii in ka sarraysa weeyo markaa limadiibay tani noqonaysaayo halkii jumada oo garba ahayd wax ka sarreeya ayaa timiisu ahayd waduunal wafar wafradoo dhega dhexdooda iyo intaa dhega ahaydna in ka hoosaysa oo markaa limadiibay noqonaysaa tani xadaana axmed bnu maniicin qaala xadaana abu qadanin qaala xadaana shucbatu can abi isxaaqa can ilbaraa'i bni caazibin qaala anahu qaal waa xadiisan horeba usoo aragnay bal maanta walow waqtigii aad u yar dhow yahay oo aan markaa nin keliya ku gaabsanayo axmed ibnu maniic waa nin isaguna musanif ahaa oo kollay kitaab ba lahaa a'immadiina kaba mid ah tirmidi markaan eegnana kitaabka jaamica kan maaha kan caawaaba inoogu horeysa kitaabkiisa jaamica masnanu tirmidi sheekhyada uu aada axaadiistooda u badsaday ahaa afar sheekho hore soo aragnay waa ninka shanaad marka la eego mashaayikhdiisa xagga kasrada axaadiia ama axaadiia wise uu kaba wariyo oo inta sunantiisa ku sugan ama jaamicu tirmidi kuba suganee sheekhan inuu kaba wariyey xadiis weeye waa jaamica sunanta kan maaha oo dee kan gebigiis wey intaa magayda waa afar boqol oo dhowdhow une laakiin kitaabkaasaan leeya waa culimadan uu wax ka wariyo ninka shanaad xagga kasrada inta kale waa wax ka wada yareenu shantaasaa ugu badan baraa bni baa muxuu ihi kaana rasuululahi sal allahu caley wasalam rasuulka ilaahi waxaa marbuucan ku dhexdhexaad ah xagga dheerka uga dhowaado bucayda maa bayna almankibayni labada garab inta udhaxaysana yar kala durugsan tasqiir baa haddii baciid lana wa kaanat jummatu waa timihiisan jummadu waa halabtiisaastee dheere ilaa garbihiisa gaadhi laakiin bay asalkeedu ahaayeen waa markay aad u dhaadhacdeen laakiin imika muxuu leeyahay tadribu waa inteeda badanna waxay garaacaysay gaadhaysay shaxmata udunayhi labadiisa dhagood xaydhooda waa daraftan yaree jilaacsan intaasay gaadhayso kol hadduu jummo kama cabiray jummadu waa timahaa garbaa gaadhayaan yidhi laakiin dee timuhu iyagoo gaadhaya haddaba badnidii ay markii intay xagga sare jiraan lahaayeen inta dhaadhacday ma yeelanayso jumadiisan inteeda badani inteeda badani waxay dee gaadhaysay waa wafradii oo halkaa dhegihiisa waxa yar ee kaba midiina waaba dhaadhacayay oo dee koladii juma layidhi dabadiisa garan buu gaadhaya waxaanan leenin waa limada iyo wafrada iyo jumadu waa taa aan kala sheegnay waxay kala yihiine waa ikhtilaafu lawqaat unbay tani tahay ee maaha inay ruwaadii isku khilkhilaafsan yihiin axaadiisii ay rasuulka ilaahay inoogaba war dhimayeen weliba dee waxay arkeen ahayd xadana mxamed bn bashaar qaal xadana wahb bnu jariiri qaal xadaanii abi can qataadata qaala qultu wuxuu i maxamed ibn bushaar waan soo aragnay wahab baa ka warinaya can jariir ibni xaasim kolley wahabkana waaba imankiisa wahab ibn jariir ibni xaasim ani waa sida ii taala jariir ibni xaasimna waa nin siqaati ruwaad mida ah oo atbaacu taabiciintii ahaaba in oo dadkii markii dambe xifdigoodu xumaaday iyagoo xifdi fiican lahaa ahaa laakiin dadkiisaa si fiican yeelay nimadiisio dadka way u diideenba sanad unbabay ahayd ikhtilaadkiisu markii dambena u dhintay dadka way u diideenoo way ka xijaabeenoo ciduumay geli jirin cid waxa kamay warin jirin inta ikhtilaadkii marka axaadiiisii uu warinay axaadiiisii la yaqaanay uun fii waqti ikhtilaad waxbaba warinoo de inamadiisaa dadka u diiday ama ka xijaabay oo markaa xadiis ma sheegin waqtiga wax dama lagama maqlin qaala wuxuu yihi xadanii marka aniga qaladkayga kollay kitaabku yahay ee ninka maxaa idiintaa lawahab ibnu jariir baa taabanaya mayaacin eh, laftiga aniga wahab can fariid baa taaneen wahab ibni baa halkaa taala somaa waa khada ah kitaabkayga waayo waa qaladiba iyo waa wahab ibnu jariir cagtaan jire marka dambe wuu sheegi doonaa waa xadathna wahb ibnu jariir ibni xaazimin qaala wuxuu yidhi wahab baa odhanaya xadaanii abi aabihina waa jariir ibnu xaasim kaasuna halkii ay ibni qorin lahayd baa kitaabkayga cani taallaa can qataata qaala qultu lianasin anas baa waxaan ku idhi qataada odhanaya kayfa kaana shacaru rasuulilaahi sal llahu caleh wasalam rasuulka ilaahay timihiisustay ahaayeenba qaala wuxu uhi lam yakun ma ahayn biljacd kuwa adag may ahaynoo juraa ma aad u adag walaa bisabdi ama sabibi horaynu u soo marray alfaadahan iyo sharaxooda oo inoo soo noqnoqday casharkii koowaadba bisna may ahayn aad u jilicsanba kaanawaa timaha dhexdhexaadka rajul saynu soo marray bay ahayd kaana waanu gaahaya kaana wuxuaana yabluqu mid gaadho shacaruhu timihiisu shaxmata udunayhi waa waqtigaa dee uu kol yar gaabiyo labadiisa indhalogood xaydhooda yar ama intaa cabshadaa yare hooste ayay gaadhayeen waa xadiiaynu soo aragno macnihiisaan soo aragnay sanadahaan aynaan imika u yahay xadaana maxamed ibn yaxya bn abi cumar qaala xadaana sufyaan ibn cuyaynata can abi najiixin can mujaahidin can ummi hani binti abi aalibin anaha qaalat bal xadiidkaa hore bukhaari iyo baaba wariyey ka dambana waa xadiid isaguna marka la eego tirmidi ka cabiro inuu xasan yahay kole darajadiisna ay dhaafi karto ee ninka inoogu horeeye maxamed ibni yaxya bni abi cumar imka caawan filaya ayaa inoogu horeysa laakiin waxaan daamid yarun baan sheegaya kitaabkeennan hadduu soo noqnoqdo ama uu dhacaba kitaabkeennan isagoo sheekha tirmidiya ibnu abi cumar waa ninkanun ibnu abi cumar uu dhaco waa ninkanun arrinkan sheekana way jirtaa saxiixa muslim buu aada ugu badan yahay sheekada muslim weeye oo nin reer cadan ahaa reer cadmeed ahaa sheekada muslimna weeye waxaa aad ugu soo noqnoqda saxiixa muslim sanadadiisa marka uu sheekhu bilaabayo ibnu abi cumar ibnu abi cumar maanao ninkaas saxiixa muslimna maxamed waa magaciisa awowgii baa loo nisbeeyey ruwaadana taasi way ku badan tahay magaciisa maxamed ibnu yaxya ibni abi cumar weeye arrinta kalen sheegayaana walow caawa ay iska caddahay xadaanaa sufyaan ibnu cuyeyna inoo taalla imaamkii hadda aragtaan isagoo ibnu abi cumar kitaabka sahaba noqote xadaanaa sufyaan keliya yidhi waa sufyaan ibnu cuyeynon sufyaan thawri ma soo gaadhin lamuu kulmin sufyaan thawri ibnu abi cumar waa waxyaalaha lagu kala soco ibnu abi cumar hadduu ninka yidhaa xadaanaa sufyaan ku dayso sufyaankaasi waa sufyaan ibnu cuyeynon sufyaan thawri ma noqon karo waayo muu soo gaadhin oo waa arrin kale oon sheegay waana dee xataa tasniif lahaaba marka wuxuu mujaahid ibnu jabra yidhi barhkood baaba dee malaha shaki geliya maqalka uu umuhani wax kama maqle waa soo gacan ummi hani binta abi aalibin qaalat qadima rasuul laahi sal lahu alay waslam rasuulki ilaahi baa yimi makata maka qadmatan mar buu yimi qadmadu waa mastarkii maro hode faclatun limaratin faclatun limaratin kajarsa oo markaa waa qadma waa masaru mara ayaa ladhaha wuxuu tilmaamayaa mar keliyuu tilmaamayaa qadima qadmatan waa jalasa jalsatan waa mar buu fadhiistay weeye bal matalan markaa rasuulka ilaahayna waxaan ognahay hijradii dabadeed afar goor buu maka soo galay saddex cumrooyin buu ku soo galo waa cumradii dee waxa weeyaan cumrat iyo cumro mayan marka dambe iyo fatxu maka maalinteedii waayo cumradii xudaybiye waa la celiyo muu soo gelin iyo markii uu xunayn iyo ku qaybiyey qanaa-intii meeshii la odhanayay habeeni soo galay uu soo cumraystay cumradiisii jecraana iyadna waqad may ahayd waanu noqday dabadeedna waxa u xigay xajatulwadaac afartaa goor baa adigu waxa weeye mar ahaan uu soo galay welibana haddii bal fatxu makaha kaba dhigno dee sida ognahe saxiixa inoogu sugan fatxu maka gurigeeda buu tegay iyo rasuulkii ilaahay uu ku maydhay waana maalan isagoo halkaa jooga waa kii ay soo naqlisay iyadu sideed ragcadood inuu tukado aimada qaarkood oo duxa ay kaba dhigaan barhkoodna salaad fatxiba ay ahayd ay idhaahaan waana maalintaa ku yidhi markay tidhi hooyaday ninkii ay dhashay wuxuu sheeganayaa nin anigu aan maanta magangeliyey inuu dilo ajarna man ajarti ya umahani waa tii ku yidhi maalintu kuma yidhi adigu ballanqadamaadkaa mid ka mida ah dheh ayuu rasuulka ilaahay mar buu yimi imanka markii nooma waaxdaysa laakiin de waa mararka fadxumakanaba waaban u dhowaynaynaa sababtu fadxumakadee umuurahaasaa dhacay aan badhkoo tilmaameen walahu walxaal lahu isaga arbacu khadaa'ira afar khadaa'ir ay u sugnaadeen oo waa timihiisii khadaa'irtu waa jamcu qabiiratin dafaa'irna xadiidka inoogu soo socotaa jamcu dafiratin marka daamada ama alkhaslatu min ashacri waa in timaahuna iyadoo timihiisii de way badnaayeene mana ahayd inuu tidcayaho taasoo kale ama uu raamaystaye ee waxa weeyaan iyagoo jirkiisii kasoo dhaca dee adigu ama madaxii kasoo dhaadhacay ayay afar khaslooyo kala googo-an ayay timu lahaayeen waliba lafdiga dafiira ay keenaysa si wax malaha dee kolay safarna waa ku jiroo kale iyo si wax dee la yar sohay ama la yar uu ururiyo iyo rasuulkii ilaahay oo afar qaybood oo urursan oo madaxiisii kasoo dhaadhacsan isagoo leh timihiisii badnaa ayuu yimi dee taasna marka aanay tashabuh dumarna aanu jirin dee waxyaalo kalena aanu jirin rasuulka ilaahayba hadduu soo sameeyey ruuxii timadheeraadhib ma laha oo waa dee samayn kara haddaan dee wax kale aynay kaba laazimayne bal rasuulka ilaahay saasuu ku soo galay baa jiri waqti maka kuma soo galay xadaanaa suwayd bnu nasrin qaala xadaanaa cabdulaahi bnu lmubaaraki can macmarin can haabitin ilbunaaniyi can anasin kolay dadku way noo soo noqnoqon doonaan marka waxba raggan maqabanayo dee weliba aimadii waaweyneedee diinta barhkood ay yihiinba maxaana jirta kutubta guud ahaan markay taraajimta iyo meelaha aad dee arkaysaan waa waxyaala lagu kala sooce nasri iyo nadri baa ruwaada dee ku yimimaada sida ninkan oo kale suwayd haddaada markay al leeyahay ismigu al haduu leeyahay waa nadri buu noqdaa haddii de kolkolba kutubta taxriifyadu way iska badan yihiin tasxiifyadu al hadduu leeyahay ismigu haddaan dee qalad ashari ahayn waa nadri buu noqdaa marka uu leek aanu al halkan noo taalana nasri buu noqdaa waana waxyaalo umuuro lagu kala farqiya labadaas wuxuu hi ana shacra rasuulilaahi sal allahu caleh wasalam rasuulkii ilaahay timihiisu kaana waxay ahaayeen ilaa ansaafi udunayhi ilaa labadiisa dhagood bartamahooda ayay ahaayeen xadiid anas baan iminka dib ugu yar noqonaya baabku ku bilaabmay kaana shacaru rasuulilaahi sal allahu caleh wasalam ilaa nisfi udunayhi waa tii aan sheegayay xumayd baa ka warinayay saabit lbunaani oo nin dee ama sanado badan barkoafartansadood baabu dee la joogay ahay aamidna ahaa iqaat ruwaa dee waa min rijaal sita laftigiisana maxay ahayd ilaa ansaafi udunayhi labada xaalaba udunayhi waa tasniyo dee waxaanay keenaysay inende kastaaba nisfi bay leedahay in la tasniyeeyo tii horena la ifraad baan ku aragnay tan dambana jamac baan ku aragnay jamcu nisfin weeye ee lama tasniyeyn waxaana iska jirta marka san oo kale wax musanno ah oo mudaaf ilayga wax loo idaafaynaya luqada carbeed kolay saddex wej baa iman kara midi waa iyadoo ka hore la ifraadiyo macnihiisa waa tansiibu keenaya kol haddii dambe kolley waa musane waana ta aan soo aragnay iyadoo la jamciyo waxa weya waana tan imaka aan hayno iyadoo la tasneeyo la yidhaah dee imaka halkan oo kale la tasneeye laakiin tasniyadu waxaa ka dhalanaya laba musanno oo israaca luqada si ama loogu dhawaaqo adag siqal iyo culays baa ku sugan markaa qaaliban waxay ku timaadaa jamacan aan hayna ku timaadaa haddii aana jamcinayna ifraadkay ku timaadaa ee laakiin lama wada tasneeyo sababtu labada tasniyo ee isiqal ayaa carabkii siqal iyo dhawaaqi kuma keena sheegayo qur-aankaba maxaa inoogu sugan ilaahay uu yidhi faqad saqad quluubukumaa quluubukumaa laba qalbi bay lahaayeen kumaanaain waxa weeye damiirkiina waa tasiyo waa caaisha bal haddii xabsan la yidhaaho qulub baa laga cabiray qalbaaqmamayna waayo qalbaaqma siqal weyn baa kuma sugan labada tasniyo marka waadatan aan hayno markaa qaaliban jamaca ayaa ku toosan sa halkan aan hayno ifraadkuna waa tan kusoo xiga ama laakiin labada kale siqal baa ka yimaada walow asalku uu yahay nidhe kastaba nisbuun bay leedahay iminka meel tasniyay ahayd oo dhe kastaba nisbay leedahay laakiin waxaa leenahay luqadii carbeed bay saa arrintu tahay qur-aankana haddana dee afsax dee kii oo wax kasta ugu fasaxo banaana laftiga inoogiba faqad saqad quluubukumaaba xadaana sweyd bnu masrin qaala xadaana cabdulahi bnu mubaaraki can yuunus bna yaziidin waa intii hore waa sanadka xagga dambe iska bedelay can zuhriy qaala xadaana cubaydullahi bni cabdillahi bni cutbata can ibni cabaasin kolay zuhri yuunuskana waa asxaabtiisa ragoodii dee mudnaabu kaba mid yahay cabdullahi bn mubaarak cubaydulahina waa fuqaadii madiina toddobada ahayd ba ayuu kaba mid yahay wuxuu yihi can ibni cabaa cabasa ana rasuul sal lahu alay waslam rasuulka ilaahay kaana waxaa yastilu shacarahu timihiisa mid sii daaye ayuu ahaa macnaa siidayntu yursil shacaro intii foodufoodaabay usoo dhaadhacaysay kuwa kale meelahday kaba dhaadhacayeen ee ujeedadu muu intuu kala jeexo kala rogi jirin ama qusada intan aydhaah mafoodi hadday doonto xaggan jabiinka iyo intan dhafoorkay kuma soo dhaadhacaysay kuwa kale hadday doona dhinacyadii kale u dhaadhacayeen rasuulka ilaah samayn jiray shacarahu laftigana yastilu iyo yastulu ficilku dee waa yafculu iyo yafculu labadaba ku yimaada waa caadi wa kaana almushrikuuna gaalada nimankii dee wataniyiintaana waxay ahayn yafriquuna ruusan qaaliban timaa way badin jireene timo madaxooda ruusabka waa shacara ru'uusin waxa la kala bixinaya waa timaaye timihii madaxooday kala rogi jireen oo intay halkaa bartanka ka jeexaan bay labada dhinac u kala seexin jireen wakaan ahlulkitaabi nimankii ahlu kitaabka ana yasuluuna ama yasiluuna ruusaum shacra ruusim iyaguna saa uu markaa may kala saari jirin kala jeexi jirin ee way sii dayi jireenoo markaa qaybbaa xaggan hore usoo dhaadhici jirtay qaybna meelihii kale timahoodii badnaa saasay ahlu kitaabkuna ahaa wa kaana yuxibu rasuulka ilaahi wuxuu jeclaa muwaafaqata ahlilkitaabi nimanka ahlukitaabka muwaafaqadooda fii maa lam yumar fiihi bishay waxa aan la amrin ujeedada wixii amar ku yimaado dee amarkaasuu raacayay haddii wax amaroo ku yimi aanu jirin oo ahlukitaabku waxyaale ay sameeyaan dee eeg mushrikiintuna waxyaale ka duwan bay samayn jireen iyagu wuu jeclaa muwaafaqadooda sababta kuwani waa wataniyiin waxay u laamayaan ma aanu jirin laakiin nimankani baqaaya dee shariico ayay waxa ka bedbedeleenba ay wax ka sii haysteenba oo waxyaale ay soo gaadheen baaba jirta iyagu jeclaa muwaafaqadooda uma faraqa rasuul llahi sal llahu alay waslm rasa intaa ka dambaysay rasuulku waa khilaafay iyagii madaxiisii timihii badnaa uu kala rogay rasuulkii ilaahay raasahu oo bal markaa xaaladii u dambaysay taas bay ahayd walow sandigaas ay leeyihin dee nasi imakatani ma maaha oo dee ruuxii bal maalan haddii aanay wax kale kaba dhalanayna waa shay iska jaa-isa oo rasuulka ilaahay wuxuu sameeye dee bal maalan nahye raacdayna may jirin eh bal xaaladiisii u dambaysa waxay intimaa marka ay badan yihin uu kala rogo xadana mxamed ibn bashaari qaal xadana cabdiraxmaan ibni mahdiyin can ibraahim ibni naaficin ilmakiyi can ibni abi najiixin koleyna sawaabku mala markii hore abi najiix aqriyay markay sawaabta ibni abi najiix can mujaahidin waa kitaabkayga kole waad ka dhagayi doonaa waxaan filaya inaan caawa dambe soo qaadana mushkaalkiisa waayo kolkol baan adoon u fiirsan carabka ku dhacaya qaladkiisii can mujaahidin can ummi haniyin qaalat ra-aytu rasuul lahi alay waslam daa dafaaira arbacin waa xadiidkan soo maray khadaa'ir iyo dafaair waa isla mid barhkood tanha kama dhigan caqisada taa timaha hadee laysku yarlaabo oo kale dafiira unbaa dafaair lagu jamciyaa hadiirana khadaa'ir baa lagu jamciyaa waana xadiidkii ubahaadeen kama soo baxnay allah subxana wa tacaala subxaanaka allahuma bixamdika